بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay halka mualifku yihi kitaabu lbeyc kitaabkani wuxuu ku saabsan yahay beeca iyo wax kala iibsiga mualifku raxima allahu tacaala markii hore sida caadada fuqahadeenu tahay waxay ka hadlaan qofku waxaa diintiisa ay ku toosayso oo calaaqada iyo xiriirka uu ku toosin kara isaga iyo rabbigii ka dhexeeya oo cibaadaadkiisii ah qeybtii caqaa'idku fuqahadu kama hadlaan laakiin cibaadaadkay marka hore ka hadlaan marka marka la dhammeeyo qofka asaaska cibaadaadkiisa iyo diintiisa siday ku asixi lahayd waa waxaa lagu xijisiiyaa ama halkana uu ku keenay waxa adduunyadiisuna ay ku saxmi lahayd si waafaqsan oo la socon kara karta say cibaadadiisu u saxantay walidaalika daa'iman qaybta cibaadaadkaa la hormariyaa qaybta kale mucaamalaadka ee noloshii adduunkana ku xidhan tahayna waa laga dambaysiiyaa waxaa jira hal baab oo jaanib marka laga eego jins min jinsi alcibaadaat ah dhinac marka laga eegana min jinsi ljinaayaat ah oy culimmadu ku kala duwanaadaan meesha la gelinayo baabka waa baabljihaadi fuqahada qaarkood waxay takliibiyaan oy tarjiixiyaan jaanibka cibaadada iyo taqarubka uu yahay walidaalika qabla kitaabi lbayci bay sheegaan fuqahada shaaficiyadana waxa u caadaha waxay rajaxaan jinaayaadku waa dagaal iyo dhaawac iyo dhimasho iyo dhiig dad dhexmaraya wey dhiiggii maxaa banaan maxaan banaanayn maxaa aaaar ka dhalanaysana abaabuljinaayaat weeye jihaadkana dhinac marka laga eego waa dad dhaawacmay iyo dad la diray iyo maxaabiis la qabsanay iyo maxaa lagu samaynayaa aaaarta ka dhalanaysa maxay tahay maxaa la damaani maxaa la damaanaynin walidaalika duuduubkiisu jaanib abwaabu nikaax buu xiriir kala leeyahayo waxaan lasoo qabsaday hadday iimaan iyo addoommaha weena yihiin yeelashadii iyo milkulyamiin iyo xiriirkii maxaa banaaniyo weli janaayaadkiisa la raaciyo waxaan oo dhani jihaadkii oo dagaal la galay abay farac iyo tabac u yihiin meesha waxay yaallana waa dagaal iyo dhiig daatay iyo aahaar ka dhalatay weeye walidaalika waxay rajaxaan fuqahada shaaficiyadu calaaqada jaanibka jinaayaadka uu la leeyahay saas darteed mualifku kuma sheegin baabkan qayb waxaa ka jira fuqahada muslimiinta oo baab kale ka laaxiday inuu cibaadaadka shabah la leeyahay oo abwaabu nikaaxi wey abwaabta nikaaxa iyo طalaaqa iyo guurka iyo waxa la xiriira fuqahada iyo ahlulxadiidka qaar baa waxay sheegeen qabla kitaab اlbeyc waxayna laaxidayaan nikaaxu dhinac markii laga eego waa qurbo iyo cibaado iyo amar nabigu bixiyey weeye sala اllahu alayh alih wasalam man istaطaaca minkum اlbaata falyatazawaj tazawaju lwaduud lwaduuda fainii mukatirun bikum ym yowma alqiyaama iyo dhinac marka laga eega asalka fi labdaaci alxurma haddii la yihi walaslu fi dabaixi wاluxuumi alxurma walaslu fi cibaadaati alxurma saddexdii lasoo reebay laba hadii la sheegay jaanibka aada buu uga shabahaye cibaadaadka raaciya culimada iyo fuqahada qaar baa sameeya laakiin fuqahada shaaficiyadu baab gaar oo madax banaan bay ka dhigeen oo waxay laaxideen qofkan cibaadadiisu markay asaxdo mucaamaladiisa asaxdee calooshiisu buuxsanto markaa kadib baa damac iyo shahwo gashaa nin marka horeba caloosha wuxuu geliyala baabu shahwe isaguma taalo haddii aad aragta baabu shahwe inay timaado oo guurkii asaas u ah baaciska guurka ilaan waliime iyo alaaq iyo cidde iyo xabaano iyo nafaqo iyo awlaad nasabkood iyo dhammaan baaciu shahway ka timaadaa waa asaas u ah baaciu shahwa guurkeelaya guurkiina aaaar badan buu yeelanayaa in lasii wada joogo in la kala tago waxay yidhaahdaan ninka markii cibaadada loo saxo camalkii iyo shaqadii iyo maa yaqutquhu bihi xayaatuhuna loo saxo markaasuu caloosha waxgeliyey saxsaxa markaasuu shahwadiisii in la jiheeye u baahan yahay baabun nikaax daba saddexdaa markaad samayso ninkii intaasi ku toosnaan waaya anfaci weydee khaldama oo gacanka hadal la yimaada abaabuljinaaya dabadhig xalushaahidka looga jeeda waxaa kitaabuulbayci abwaab culimmada qaarkood ay ka hormariyeen iyo fiqiga qaarkood aad ku arkaysaan baa jira saas darteed tartiibka madaahibta abwaabta la tartiibinaya marar badan mararka qaarkood masaa'ilkaasaa furuuq udhaxaysa ee qaarna soo hormariyaan qaarna dib mariyaan haddii aad fuqahada qaarkood taqaanay kitaabu jihaad bacda abwaabi alxaji iyo in la sheego shaaficiyadu bacda aljinaayaati wey gadaal bay geeyaan ninkii shaaficiye halkaa ku yaqiinayna madaahibto dhan halkaa ha ka wada raadinay qaar baa qismu cibaadaadka ku dara intaa kadib mas'aladaa marka la ogaado qofku beeciisa iyo buyuucdu asalku ibaaxo wey halka cibaadaadka asalkoodu manciga ahaa buyuucda asalku ibaaxo wey keliya waxaa daliil u baahan iyo caddayn waxa laga soo reebayo waxaa kaloo caddayn u baahan buyuucdan iyo waxyaabaha tawaabicdeeda waxay ku kala duwan yihiin iyo mid walba shuruudiis iyo waxa in la eg u baahan inahaasaa laga hadlaa haddii asalkii ibaaxo tahay asalkii lama tirin karo nabiguna waa ku tambihiye waa ku hishaadiyey arrintaas wuxuu hadduu asal yahay ibaaxa yahay waxa mustanaaga ee mamnuucaana uu macduud yahay asalka aan la wada gaari karin tirintiisa la ysla mashquuliyo waxaa laga hadlaa keliya waxa lasoo reebay ee mamnuuca markii la weydiiyey baabulxaj baynu kusoo marnay maa yalbasu lmuxrimu min athiyaabi muxrimku dhar muxuu xihan karaa asalku dharku waa ibaaxa ilaa wixii la xaaraantinimeyn mahane nabigu yalbasu lmuxrimu wuxuu xihan ma dhihine laa yalbasu lmuxrim wuu ka bilaabay waxaan la xihanayna mustanaa waayo isagaa maxsuura saa darteed abwaabu lbuyuuc waxa mamnuucee lasoo reebayo wuu ka yar yahay waxa mubaax ah haddaba in laga hadlo u baahan waa almustanaa min alasli haddaba baabkii ibaaxada ahaa waxa laga soo reebay waa yaryahay laakiin baabkii cibaadaadka ahaa ee asalku manciga ahaa wuxuu u baahday cibaado kastoo mashruuca in la caddeeyo walidaalika baabulcibaadana batay abaabulbuyuucna ay yaraanayaan baabulbiic wax yar weeye cibaadaadkuna wax fara badan weeye cibaadaadkii waa cibaadaad badan baa loo baahan yahay asalkiina waa mamnuuc mid walba waa in la cadeeyo oo daliil loo sameeya istinaaadkaa badanaya baabkeedana waa dheeraanayaa masalada saddexaad ee muhimka in lagu baraarugo beyca asalkiisu isagoo ibaaxo tahay dhowr arrimood buu ku salaysan yahay oo ku taagan yahay arrimaha fuqahadu waxay ku ururiyaan arkaan iyo shuruud shuruudana wax madax bannaan oo gaar u taagan meehe arkaantaa iska leh markii la yidhaahda waxbaa la isdhaafsanayaa horta laba jiho wax ka isweydaarsanaysa waa inay jiraan xoolahaagi markaad wareejinaysa ama bedelanayso qof wareejinaya iyo qof lagu wareejinaya waa inuu jiraa caaqidayn baa la yidhaahdaa oo labada wax isweydaarsan waa in la helaa adiga laba neefoo xoolo od lahayd kanaan qaatay oo kanaan isugu bedelay maxaa macnahay soo kordhinaysaa laba khaanadood baad lahayd iyo laba accounti midna shilin baa kugu jiray midna waxaa kugu jiray dollar kanaad ka soo qaado oo kanaad ka sarriftay oo kanaad gelisay wax macnaa ma soo kordhinin walidaalika sarif iyo ma la kala qaata iyo waxaasoo dhan loo baahan maayo kana adaara kana adaara ama isku sarrifa waa isku sarrifin laba caaqid waa in la helaa waa asaas labada caaqid marka la helo laba waxoo la isdhaafsanayana waa in la helaa oo waxaa la yihahdaa saman iyo mabiic baa la yihahdaa ama saman iyo musaman lacag iyo wax la lacagaynayo kitaab baan kala iibsanaynaa dhar baan kala iibsanayna midna dharkii buu hayaa midna lacagtiibuu hayaa laba waxoo la isdhaafsanaya waa in la helaa waxaa intaa shaneeya beeca asalkiisu waa taraadi بنص الكتاب والسنة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم الراض سلتهم إنما البيع عن تراض نبي وكيل صلى الله عليه وسلم ridihii laakiin waa arrin qalbi oo lama ogaan karo qofka horta beeca waa inuu raalli ka yahay raalli ahashihii qalbigu ugu jiraa see lagu ogaan karaa waa in wax daahiroo lagu ogaada uu jiraa waxa daahirkaa laba mid buu noqon karaa qowl iyo ficil ama alqawlu waa lagu ogaan karaa fa bilijmaaci ficil ma lagu ogaan karaa fi madhabi la fi madhab shaaficiyada waxaa ridaha lagu ogaana ficilku ma jiro walidaalika bayc mucaaaad iyo waxaa lamidkaa way diideen iyagu binaan cala madhabi daruuro waxaa loo ifsado waa baabkiisa gaarka masalada kalaan rabaa idinku baraarujiya fii muqadimati lbayci saas darteed mar waxaa laga hadli doonaa iijaab iyo qabuul baa laga hadli waa siiqadii tusaysa in raalli laga yahay mar waxaa laga hadli qofka wax iibinaya qofka wax iibsanaya shuruudooda waxaan waa tasaruf maaliya waa ina dad ahlu tasarufa mar waxaa laga hadlayaa waxaa la kala gadanayaay waa inuu maal yahay waa in la garanaya waa in waa in waa in shuruudaan wada mari doona insha allahu tacaala arinta kale raba aan idinku baraarujiye bilowga baabulbayci waxaa weeye albaycu ereygan la yihi waa takliib weye min baabi takliibi weye waxyaaba badan oon beyc ahayn baa meeshan ku jira baycu waa laba sidiisaba baycu caynin wa baycu manfacatin in wax la iibsanayo la kala qaadanayo uu jiro iyo manfaco iyo dheef in la kala iibsanayo manfacadii ameeftu kutubta fuqahadeennii hore magacyay leeyihiin gaara ah. waxaa ka mid a ah baabulijaara qofle ijaarada ama gaari baad karaystay manfacadiisaad iibsatay guri baad karaysatay manfacaad iibsatay adigaa lagu shaqaaleeyo shaqaalo ah waxaa lagaa iibsanayn mushaar ku qaadatay muxuu yahay shaqadaa dooni qabo waa manfacada ama aqoontaada ama xooggaaga ama wax adiga manfaca aada leedahay baa lagaa iibsanayaa marka bana waa baycu lmanaafic waxaa asal u ah magaca la yidhahda alijaaraat waxana waa baycu lacyaani oo wax muuqdo oo la kala iibsanayo lala kala wareegayo wey shuruudtooda waxbaa kala duwanaan doona waxaa jira haddaba waxaan baycu layaanna ahayn bayculmanaaficna aan ahayn kitaabulbaycna ku dhex jiraa jira haddii aad eegto baycaa labadiisa sifaba wuxuu isugu imanayaa hal arrin maal la isweydaarsanayo wey manfacaduna waa maal cayntuna waa maal si suwar waxaa jira haddaba aan wax kala iibsi ahayn laakiin mubaadalatu maalin ah hibadii baa kamida waa lagu siiyey luqadadii baadi aada heshay baa ka kamida hadaayaagii baa ka kamida waxyaabaha saas oo dhan maadaama maal ay soo galeen tabacun libaabi lbayci wey saas darteed ba waxaan leenahay cuquud lbayci waxaa ka caamsan ereyga la yidhaahdo cuquud lmucaamalaati mucaamalaadka mucaamalaadkana waxaa kasii sariixsan in lagu daro almucaamalaat almaaliya way mucaamalaat waxyaaba kale noqon karaan mar labaad aan isku soo celinno cuquuddii mucaamalaadka maaliga ahayd waa laba laba qaybood wey qaybna waxaa la yidhaahdaa mucaawadaat qaybna waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahda weeye cuquud lirfaaqi qaybna waxbaad bedelanaysaa ama cayn ku bedelo ama manfaca ku bedelo waxaagii waxbaad ku iibsanaysaan qaybna waa ixsaan iyo tabaruc weeye hibadii waa tabaruc sadaqaadkii waa tabaruc baabu damaani waalkafaalati waa cuquudu tabaruc bay ka mid tahay baabu lqardi cuquudu tabaruc weeye cuquuddaa waa laba marka marna waxaan leenahay cuquud lirfaaq iyo tabaruc weeye marna cuquud mucaawadaat weeye mucaawadaadkii waxaan leenahay waa cuquud manaafic iyo baycu manaafic iyo baycu acyaanin wey intaa tafsiilkaa guud bay soo hoosgelayaan kitaabulbuyuuc laakiin beec ma wada ah waxa meesha yaalla isweydaarsi mubaadalo maal weeye jaamica kulminaya min hunaaba waxaa munaasab noqotay baabulbuyuuc marka la reebo cuquud lirfaaqi in la daba dhigo oo hibadii iyo luqadadii iyo wasiyadii iyo faraaidkii ilan faraaidku waa qof dhinte oo la dhaxlayo xoolaa ku soo gelaya marka qofkan markuu qof dhintay dhaxlo maal baa soo gelaya maalkan sideebuu kugu soo geli karaa wasiyada qof markuu dardaarma dhimanayay dardaarankii maal baa qof mudanaya wixii maal ku xidhiiray laakiin cuquud mucaawada maaha ninkii xoola loo dardaarmay ninkii xoola dhaxal looga dhintay nin wax iibsadayba haddaba cuquudu tabaruca ama lagu siiyey tamliiga ah baa qaarna waxay noqonaysaa min tasarufi xayin midna waxay noqonaysaa min miiraasi mayitin munaasabadaasaa keentay abwaabtaasoo dhani inay isdaba dhigaan laakiin fuqahadeenii soomaalidu waxay u yaqaanaan qaybtan cuquud lirfaaq iyo waxaan tawaalicdaa wax tawaaric magaca tawaaric baa la yihahdaa afarta rubeec ee minhaajka marka la aqrisanayo tawaabicdu kuma jirto waxaa laleeya dhihi jiray hebel afarta rubeec ee minhaajku yaqaanaa iyo hebel afarta rubac iyo tawaabicdoodu akristay baa la yihahdaa tawaabicdu waa intaa dhaxoo la rubaca beec marka la dhaafo cuquud irfaaq ee maaliyaadka la xiriira laakiin aan ahayn mucaawadaadkii baa la isku yidhaahdaa waqafkiibaa kamida wasiyadiibaa kamida faraaidkiibaa kamida amaanaadkiibaa kamida damaantiibaa kamida hibadiibaa kamida waxaasoo dhan baabkan ay soo gelayaan intaas hal masale kusoo gabagabeeyo inta laa yasixu baycu aanan bilaabin masalada waxaa weeye cuquudda beec iyo mucaamalaadka asalkoodu ibaaxo yahay waxyaaba laba arimood oo asaasi ah baa jira inuu caqdigaa buro shuruud badan oo la xirayana ay ku salaysan tahay waxaan waa xuquuq la kala wisweydaarsanayo xuquuqda la isweydaarsanayana waxaa nidhi asaas waxaa uwa alridaa labadaas midna biabiicati alxaal asaasan qofka xaqalihi kuma raali noqdo saas darteed labada ugu waaweynee la ilaaliyo waxyaabo kaleo buriyo waa jiraan laakiin labada asaaska u ah aljahaalau alxayu waa ulm wey caqdigan hadday jahaalo iyo arar soo gasho baycul baa la yidhahdaa jahaalo aan laga maarmi karin laga maarmi karo oo faaxisho ah hadday timaado qofku wax majhuula asalka raalli kuma noqon karo walidaalika marka laga hadlayo labada shay ee la isweydaarsanayo mabiicdu waa inay macluum tahay samanku waa inuu macluum yahay hadday muddo soo gasho muddadu waa inay macluum tahay waxa waa inuusan duuduubnayn oo cadya si qofkii maalkiisii insaanka bini aadamku maal markuu yimaado shaxiixun bilmaali xoola jacaylka bini aadamka rabbigii abuurtay siiyey baa wuxuu yihi in yas'alkumuuha fayuxfikum tabharu hadduu xoolaha weydiiyo idinku yar celceliyo waad ku wada gacan adaygaysaan dadku wayba u gaaloobaan xoolaha waxayna qaar u haystaan aakharihi adduunba ninka ilaahay maal siiyey inuu doortayba wa qaaluu naxnu aktaru amwaala waawlaada wamaa naxnu bimucadabiina bay yidhahdeen xoola halkaasay bini aadam ka joogaan xoolihii sidaas ahaa uu dhididaa uu u dagaalamaa uu dhintaa wuxuu ku raalli noqon karaa wuxuu og yahay saa darteed beeca ah hadday karad iyo jahaalo soo gasho calaamad su-aal baa saaran markaaba ma daruuraa banaysay ma jahaala aan laga maarmin baa hadday timaada waa gaar laakiin asalku jahaalada iyo ararku beeca way gurisaa aya beycu arar iyo jahaalo soo gasho qismubaail buu noqdaa qaybta labaad waa beyca xaydka iyo ulmiga uu soo galo ulmiga soo galaayo suwar badan buu yeeshaa abwaabu ribaa baa kamida ulmiga beycu najash bandisaadii baa kamida abwaabu talaqi rukbaani banaanka laga hortago xoolaha dadka wada intayna suuqoogaanin banaanka lagaga hortagaa kamida ninka uu xoogay wax la isu dabamariyaa kamida inay khiyaano soo gasha beecii baa kamida waxyaabahaasoo dhan ceeb inuu wixii leeyahay baa kamida waxyaabaha beeca guryay kamid tahay waayo qofku asal ahaan dulm fii maalihi cayn iyo manfacaba raalli kuma noqdo labadaa asaasan inama albaycu can taraabin bay ka hor imanayaan waxa ugu badan ee buyuucda buriya ama sharcigu buyuucda u hor istaaga markii hoos loogu dhaadhaco waa imaa xayd iyo dulmi baa ka jira wa imaa arar iyo jahaalati labadaasa ugu badan waxaa buyuucda buriya insha allahu furuucda masaajilka markaan marayno inta ugu badanee kuwa u noqonaya mid walba halku kala xiriiray iyo meesha cudurku ka galay insha allah waa tilmaami doonaa haddii mararka qaarkood maskaxaadama weeye aynaan halmaamin ayib mar hadday saas tahay kadib kitaabkeenu udhaadhici asalka waa ibaaxaani waxaa u baahan in la caddeeyo wixii mustanaaga ahaa walidalika laa yasixu buu ka bilaabay laa yasixu ma asaxayo albayc beyc ma asaxo ilaa biliijaabi waalqabuuli in la helo ma ahan ilaa birida waya asalku in raalli la isugu yahay maahane beyc qasabkuma asaxo xoogna kuma asax allaahumma in qofkan in la xooga xaq loogu leeyahay maahane way inoo imaan doontaa wuu soo reebi doonaa masaladaas wax kasta oo tilmaamaya beecii cadamu ridaa hadduu ka soo baxo beecaa saxo kama jiro waa markii caqdiga la gelaya qofku intuu raalli ku hayn oo la qasbay see lagu ogaan karaa inuu raadi yahay afkiisa aan ka maqalo waan kaa iibiye waan iibsaday habkiisa kaga hadlo innaga qalbi ma ogaan karno qawlki iyo ereygu yiri baa caddayn u ah inuu raalli ka ahaa taasaa waxaa la yidhahdaa iijaab iyo qabuul iijaab iyo qabuul waa labada eray ee labada qof ee wax kala iibsanaya ee heshiinaya ay isweydaarsadaan ay ku heshiiyaan hal dhinac baa hadlay ma anfacayso labadaba waa inay hadlaan midkani waa inuu yidhaahdaa alaabtiisii inay beec ka hoos gaday waa inuu sheegaa kan kalena inuu gatay oo iibsaday waa inuu caddeeyaa koodii la horeeya dhib ma laha waraniyo alaabtan intaa igaga gad waan kaaga gaday iyo alaabtan intan kaaga gaday waan ku gatay mushkilad malaha kii horeeya muhiimadu labada qofba waxaan inuu gatay kana gaday waa inay caddeeyaan laa yasixu lbaycu asixi maayo ilaa biliijaabi wlqawli biliijaabi waan kaa iibiyey wlqabuuli waan iibsaday anna waan aqbalay falijaabu waxaa weeye huwa qawlu baayici ninka badeecadda leh caynta ah ama manfacada ee la iibinaya leh inuu yihaahdo isaga aw wakiiluhu ama ciduu soo wakiishay bictuka waan kaa gaday aw mallaktuka waan ku siiyey waan ku milki siiyey waalqabuulu aqbalaaduna huwa qowlu mushtari qofka wax iibsanaya manfacada ama caynta iibsanayaay ee lacagta wataay ama lacagta bixinaya aw wakiilu ama cid wakiilkaa inay tiraahdo weeye ishtaraytu waan iibsaday aw tamallaktu waan milkiyey aw qabiltu waan aqbalay erayadaas inay yihaahdaan wey kala horayntase wayajuuzu waxaa banaan an yataqadama inuu hormaro lafdu lmushtari qofka wax iibsanaya herayga inuu la horeeyo way banaan tahay mila an yaquula inuu yihahdo ishtaraytu bikada intaasaan ugatay fa kii kalena uu yihahdaa bictuka waa kaaga iibiyey wayajuuzu an yaquula inuu dhahaa qofkii wax iibsanayay ee la horreeyey banaan bicnii bikada intaa igaga gad oo fa yaquula bictuka waan kaga gaday ama ku qaado fa erayadani marba lafdu lbeyc iyo shiraa iyo hadday timaado iyo milki saraaixu eraye ku cadcad wey erayadii baan u qaybinay laba markaas sariix iyo kinaayo abwaabu nikaax markaad tagto abwaab xuduud iyo qadaf iyo markaa tagto waxaa lagugu wada qaybinayaa sariix iyo eray ku cad oon macno kaloo loo qaado aan lahayn iyo eray macnaha iyo macno kalaba yeelan kara kinaaya la yidhaahdaa waa eray dadban ereyga dadban niyuu u baahan yahay walidaalika wayancaqidu ayضa sidoo kale waa ku guntamaa bilkinaayati eray dadban maca niyati niyo hadii lagu darasa wey mila inuu yihahdo khudhu bikadaa intaa ku qaado aw jacaltuhu laka waan ku siiyey bikadaa intaasaan kugu siiyey wayanwii bidaalika uu ula jeeda albayca ama markaa isagu aan ula jeeda hayna yidhaahdo ama curfiga suuqu sidaa ha noqdo fa waa la aqbalaya fain lam yanwi bihi hadduusan albayca bayc hadduusan ula niyoonin ereygaas falaysa bishayin wax kasoo qaad ma laha sideedaba kinaayadu haddaynu iyo raacdo ka sariixi bay noqotaa intaasi waa siiqadii wayajibu waxaa waajiba anlaa yatuula alfaslu zamanka labada erayga iyo hajawaabta u dhaxeeya inuusan dheeraanin bayna alijaabi waalqabuuli curfan curfi ahaan labadan erey la isweydaarsaday waa inaan wakti dheer soo kala dhexgelin ware alaabtan intaa iga gad intaad tiraahdo haddaad sheeko kale iska gashaanoo mawduuciba ahayd hadhow uu ku yidhahdo waan kaaga gaday ma ansaxaysa buuli waayo hadalku markuu xukum waaxid qaadanayo waa inuu mutasil bibacdihi yahay waa inuu isla xiriiro saas darteed hadalkan waa hadalkan uu jawaab u yahay de israaceen wey hadduu kala fasliyo wax masaladii xiriir la leh oo suuqa intaasuu ka joogaayo kaa intaa laba gadiyo kaa intaasuu joogaayo ay noqotiyo gorgortan dhex galo marka dambana waayahay waan kaa gaday yihahda dhib ma laha lakin kalaam ajnabiya wax lagu mashquulaa laga hadlaya wa ishaaraat اlakrasi dhagoolka midaalkiisu kalafdi naatiqi qofka hadlaya ereygiisoo kala w qofka dhagoolkaa ma hadlo laakiin wuu ishaaraa ama wuu midaalaa akraskaasaa la yihahdaa akras waa qofkaan hadli karin aalibkana qofka dhagoolkaay ku dhacdaa waxaa lamida qof aan dhagool ahayn oo carabka ciladii kaga dhacday ama hadalkiiba laga xiro jiq la aamusiiyey dhagana waa qaba oo kadib gacmaha wax ku tilmaamaya qofka sidaas ah hadduu ishaaro ishaaro iyo midaar iyo tilmaan la garanayo sida iyadoo hadlay bay lamid tahay walidalika kutubta fiqigu qawaacidooda fiqiga waxay ku daraan alishaaraة اmachuudaة lilakrasi kanutqi sariix ama kalbayaani bilisaani afka inaad carabka ballaadhisay bay lamid tahay hadduu midaan iyo ishaaro la garanayo ishaaro intaa haddaad u fiirsato kan daruurada a ah ma ahan oo ishaarat akras ma inta kale waa nudq iyo hadal ficilkii ma geli karaa booskaas cinda ashaaficiyati fi lbuyuuci wاnikaaxi ficilku bayaan ma noqdo wixii qowl looga baahnaa laakiin fuqahada qaar baa qaba oo jamhuurtooda ah fii baabi اlbuyuuci wa fii baabi الnikaaxi ama fii baabi اlbuyuuci baycu lmucaaaati baa la yihahdaa alaab baad soo gashay dukaanka waad aragtaa supermarketka alaabta qiimaha ku qoran wadanku waa fix price waxay yidhahdaan oo qiima waaxida weyo laba gorgortan ma wala gorgortamaba akhlaqdaa la fiiriyaa waana la dhiibaa maadan la hadlin kulama hadlin alaabtii baad soo qaadatay lacagtii baad miiska u saartay meeshii baashiisibuu beriye uu kuusoo tuuray islamaydan hadlin beeca ma asaxaya fi lmadhabi la madhabka shaaficiyada ma asaxayo sababtoo ah iijaabiya qabuul ma dhicin ficilkani rido ma tusayaa laa yaqwa cala dalaalati dalaalada inuu kutusaya xoog ma aha fuqahada jamhuurtooduna arrintaa waa diideen mutaakhiriintii shaaficiyadana lilcurfi wadaruurati bay isaga ogolaadeen laakiin qaacidada madhabku waa maya mutaqadimiintoodu waa diideeno beyculmucaaaadka waa diideen waxaa lamida ah beyculmucaaaad oo min haadihi lqaacidati cinda shaaficiyati ninku hadduu haweenta fura alaaq rajci ah. hadduu rajactu bilqawli ila lisaani iyadoon ciddadii ka dhammaanin dalqadihiina isaga ka dhammaanin rajciye way noqonaysaa laakiin ficil rajciye ma noqon karaa cinda shaaficiyati la wa cinda bacdi fuqahaai nacam ninkii islaamtii intay rajcada ku jirto guriga way wada joogi karaan baa la yihi uu ku daqaqabay daqaqankaasi rajactu ma noqonayaa cinda shaaficiyati waxay dhaheen maya ficilku ma noqdo wainamaa huwa zanin rajul zaniha wy fuqahada kalena waxay idhahdeen may rajactudii buu ficilkaa ka dhigan yaho reerka waa isku soo noqdeen de markay ku badato mushkiladaasi fuqahada kale maad qabsanaysaa shaaficiyada qiildayga weliba qoyska marka lasoo gaaro soomaalidu hadday fuqahada kale qiil yar dabacsan ka helaan shaaficiyaan eeba dhaxaan laakiin markay fuqahada kale adkeeyaan ee dhinacan yar dabacsanaado annaga shaaficiyaan eeba kuleey meesha waxaaway danaysiyaa ku jira calaa kulli xaal ayib wa shuruud kadib wuxuu galay arkaantii beecu uu lahaaye mutacaaqideyinkii shuruudoodu galay shuruudan asaas waxay u salaysantahan haddaba idiin sheegi waan haddaanan soo tilmaamay waxan waa tasaruf maaliya qofka maalkan wax beecinaya ama manfacadan beecinaya iyo kan iibsanaya wax bixinayaba waa inay ahal u yihiin idanna u haystaan tasarufkaas hadduusan ahal u ahayn ama idan tasaruf uusan uhaysanin mucaamaladiisa iyo beeciisa waxba kama jiraan tiin baa lagu faahfaahiyey wa shuruud lmutabaayicayn waxaa ko albuluuq qangan ilmaha sabigaa maalkiisa welibaa maamula goormaa xoolaha loo dhiibi xataa idaa balaguu nikaaxa fain aanastum minhum rushdan bari fadfacuu ilayhim amaalahum haddii uu qaan gaaro nin xoolaha hanan karana uu yahay ku wareejiya halkaa maxaa ka muuqata duusan qaan gaarin in laga ilaaliyo xoolihii sooma in muxuuba ku tasarufi xoolihii maamulkoodii waa laga ilaalinaya walcaqli inuu caqli leeyahay majnuun waa ma xoolo ku tasarufi kara maya waxba kama asaxa kaas ahalba maaha litasarufi labadooda midna wa riqi waanuusan addoon laleeyahay ahayn amaa adoon de xoolaha ninkani tasaruf iyo idan inuu yahay asalku ahal waa u ahaan lahaa laakiin idan buusan haysanin idinku xoolo xoolo gado ma aragteen adoonku fii hada baabi fi kitaabi buyuuci min aamwaali laa min ainsaani cibaadaadka markaad joogto min anaasi wey cibaadaad iyo waajibaad buu leeyahy baab buyuuci iyo amwaal marka la yimaado min aamwaali yatarajaxu jaanibu kownihi maalan haddaba xoolo xoolo gadaya xaggee ku aragteen maal maal ma gado maal maalik baa gada iyo wakiilkii saas darteed addoonkuna wax ma gadi karo wa cadamu lxajri inaan manci jirin qofun qof maxkamad intii la geeyey xoolaha iibkooda laga mamnuucay waa inuusan ahayn imaa lisafahin aw liiflaasin ama ninkan wuuba kacay markaasaa xoolihii laga xanibay xoolihii laga xanibay baan gadi hadduu yihahdo baaca saxay bicis waaba la joojiyey tasarufkiisa taxta muraaqabati lmaxkama la geeyey deymo badan baa lagu yeeshay dacwaa laga geeyey deymihii baa ku cadaaday hantidiisu deymihii dadkii kuma filaa la yihi maxkamaddu waxay xaq u leedahay inay go-aan soo saarta ninkaa xoolaha inuu ku tasarufo in laga mamnuuco si loogu diyaariyo xoolaha in la iibiyo dadkiina xuquuqdoodii waxay gaadha loogu celiyo baab dhan baa loo samaynayaayo baabulxajri la yidhahdaa imaamin doona ah. baabkaas axkaamtiisa lagu faahfaahin doonaa laakiin qofkii mamnuucaasi ah xukunka kusoo baxay qabla qadaa qaadi wuu tasarufi karaa intaa qaadi xukumay laakiin qaadiba hadduu soo xukumay xoolaha ma taaban karo hadduu gado waxba kama jiro mamnuuc min atasarufi fi hada maali wey waxaa lamida ah wacadamu likraahi waa inaan la qasbin bigayri xaqin xaq daro qof haddii lagu qasba beeca beecu ma asaxayo inama albaycu can taraadin allaahumma beeca lagu qasbayaaye xaq in lagu leeyahay maahan sidii ninkii xajriga lagu sameeyey ninkan xoolihiisa la gadayo ama lagu qasbayo inuu iibiyo si xuquuqda dadka u bixiyo xaq baa lagu leeyahay beeca waa asaxaya inuu diidana xaquma laha ilaa akiri daalika hal mas'alo haddaba aan ku noqono masaladaa waxaa weeye albuluuqu ilmahan qaan gaarin waa laba sabigaan mumayiz iyo ayru mumayiz ilmahan mumayiz ahayn oo wax kala garanin xadda tamyiizkana fuqahadeennu waxay yidhahdaan toddoba jir weeye maadaama salaadii hala fara la yihi xaddu tamyiiz baa ka bilowday ilmuhu toddoba jir ka yar sinaba xataa idan walaa biduuni idnin idan iyo biduuni idnin waxba ma soo gadi karo cooshada kaa soo horjeede jeeda bacdu kaaga soo gala beeceedu ma asixin tamyiiz hadduu gaaro fuqahada waxay isku qabteen bilidni ma ku tasarufi karaa fuqaradeena shaaficiyada akarkood waxay dhaheen maya fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim waxay ka dambaysaa xataa idaa balaguu nikaax midda kale wixii uu sameeyey dembiba ka baqi maayo rufica alqalamu can alaaatin can isabiyi xataa yabluga sooma fuqarada jamhuurtooda waxay qabaan in la ogol yahay bilidni laba sababood bay ku cileeyeeno mar waxay dhaheen mima tacumu bihi اbalwa watashtadu ilayhi اxaajat wy baahidun aad bay u badan tahay muslimiintuna weligood way un samayn jireen oo laysma qabqabsan jirin waalidka guriga jooga ilmo toban jira hooyada jikada ku jirtae sankorta iyo caanaha iyo cusbadu ka goday inay intay lacag udhiibta halkan iga soo qaba tidaahdo in ilmaha yarka iyo dabkana ka tegi karin waxay dhahen mima tashtadu ilayhi اxaajatu wey waa ko midda labaad ilmahani wuxuu u baahan yahay rushdiga in loo diyaariyo oo lagu tababaro maalka iyo tasarufkiisi iyo beeciisi iyo isticmaalkiisii haddii la yihahdo biduuni idnin ma asaxayo de weligiiba la tadriibin maayo rushdigiina maba gaarayaba walidaalika maa jaraa bihi اcurfu waa la ogolyahay innagana hadda mushkiladda inagabase haysato waxaa weeye ilmihii iskuul baaba subaxii loo diraayo casarkiiba yimaadaan waxay cuni lahaayeenba waa meelo badan waxoogay shaahinta la siiya haddayna meelahaas wax ka qabsanin maba socon kartaba maantao dhan lama joogi karti soarmahaas ma badna marka xaaladda saas oo kaleeta anuu waxaa raajixigaa qowlka jamhuurta laakiin madhabku waa maya fi waa maya fuqada shaaficiyada baabulbuyuuca tashadudkooda waa madan yahay intaa kadib wayushtarau waxaa la shariyaa shuruud khaasa oo mabiicdii la xiriirtaa laga hadlaya hadda waa caaqideynkii hadda waa mabiicdii wixii la iibinayey wayushtarau slaamu islaam baa shariya fii man yushtaraa lahu qofka loo iibinayo musxafu musxaf qofka laga gadayo ama wakiil intuu soo dirsada loo gadayo kitaab qur-aana waa inuu muslim yahay haddii kale waxaa ka dhalan musxabkii in la ihaanaysto oo gacan gaal uu galo nabigana waxaa ka sugna alay sl cabdillahi bni cumar ee bukhaari iyo muslim wariyeen nahaa an yusaafara bilqur'aani ilaa ardi lcaduw qur-aanka dhul gaalay in lala aado isagoo qoran waa diiday gacantooda si suu geli loo ihaanaysan laa yamasuhu ila almutahharuuna gaalku kuwaan daahirka ahayn inuu ku jiro khilaaf badan ma ogin waxaa la isku hayaa muslimkaa wayse qabine gaal dooraba maxaad u malaynaysaa qur-aankaa laga ilaaliyaa la yihi waa qur-aanka keligiia markuu yahay hadal kale haddii uu tafsiir iyo wax ku dhex jira maaha ka tafsiirka iyo ku dhex jira isaga dhib ma laha bidaliil nabigu inuu rasaa'il muluugta u diray uu hadalna ku daray aayaad qur-aan ahna tacalulakin aayaadna uu ku daray halkaa waxaa la kala saaray qur-aanka khaaliska iyo qur-aanka wax kale ku lamaanya muslimu muslim loo iibinayo laa yactiqu calayhi aan ku xoroobaynin ninkii addoon muslina iibsanayaay waa inuu isna muslim yahay ee milkigiisiiyo taxta tasarufii u galayo allaahuma ilaa fii xaalatin waaxida qof hadduu addoonkaa iibsado uu ku xoroobayo iyo otomaatic dadka maraximka maxramka ah isma addoonsan karaan laba isdhashay laba walaalo ah laba isu adeer isu abti isu eediya isu habaryara dadka raximka iyo maxramka maxramka ayn isguursan karin awowiyo ayeyeah haddii milkigaaga soo gala qof saasa mubaasharatan markuu soo galayba automatic buu xoroobaya abwaab baan ugu tegi doonaa masalada insha allahu tacaala laakiin munaasabaday hadda la leedahay qofkan waxaa iibsanaya raxim maxramkiisa oo gaal ah waa laga iibin karaa isna waa muslim waayo ariiqa ilaa cidqihi wey wuu xoroobaya hadhow ma adoonsan karo haddii kale qof muslim ah baad gaal gacanta u gelisay ilaahayna muxuu yihi walan yajcala allahu lilkaafiriina cala lmu'miniina sabiila walihaada sabab inuusan gaalku muslim wilaaye ku yeelanin municat iqaamatu daaru kufri aan diintaada boojisan karin liannaha min jinsi wilaayati xataa ta aada muujisan karto bay culimo badan qabaan inay sunno tahay qaarka soo reebayna limaslaxati dacwati wadiin oo gaalada hadii laga soo wada dhexbaxo diintii yaa gaarsiin bay yihahdeen haddaad diintaadii muujisan kartoodan dulli gelaynin xukunkaa diinta aada filinaysa baa mafsadadan kala loo aqbalay culimada qaarku waxay ka hadleen markay ka hadlayeen oo gaalkiiba hadduu qabsaday sn oo yidhaahda xukun hoosaad baan idin siin muslimiinta haddaad tihiin xukunka maamulka ma la qaban karaa culimmada haatiri waxay yidhahdeen haddii wilaayadii gaalka la zuulin waaye takfiifkeedu waa matluub haddaad wada zuulin weyda inaad khafiifiso oo intuu xatan iyo hoostan iyo laflaf iyo xafiis xafiisin oo xukumi lahaa kollaba waadna haysataayo korkaa naga joog intaan annagaa ismaamulaynadu waa min baabi takfiifi wilaayati lkaafir mafsadada haddii la zuulin waayna waa la taqliidiya waxaan uga jeedaa muslimkan sababta loo diiday muslim baa taxta wilaayati wamtihaani kaafirin gelinaysa hadda ni hal nin oo addoona laga hadlaye wadan dhan oo muslim gaala ah, dad ku wareejisa ka war dadkiisii iyo naftiisii iyo maalkiisi iyo cirdigiisi soo musiibo ka weyn maaha allahu mustacaan wacadamu lxiraabati inaan dagaal inaga dhaxaynin baa shardi ah fii shiraai silaaxi hub markii nalaga iibsanayo haddii hub iyo qalab dagaal nalaga iibsanayo iyo ciidan waa inaan qoladan aan ka iibinayna dagaal naga dhexaynin haddaan gaalkan dagaal inaga dhexaynin hub waa laga iibin karaa laakiin hadduu dagaal naga dhexeeyo rasaastina aan ka iibina maxaan samayna waxaan ugu layn lahaa baan ugeynay de liannahu dagaalkan inaga dhexeeyuu u kaalmaysanayaa masaladu waxay hoosgelaysaa dhowr arrimood oo isugu imanaya laba qaacido oo fuqahadu leeyihiin alwasaa'il lahaa axkaamu lmaqaasid hubkan gadashadiisu wuxuu wasiilo u yahay in lagu dagaalamo oo dad lagu laayo dadka lagula dagaalamayana waa adigii muslimka ahaa wasiiladaadani sidii adoo dad muslima laynayay ka mid tahay xabad baad ugu gelisay dhulka mid labaadna sadu daraa'ici ila fasaadi weye ariiqa loo marayo mafsadada waa la xiraa qofkani wuxuu u marayaa muslimkii inuu laayo hubkan aad ka iibisa qaacidadana dalaa badan bay leedahay oo ay kamid tahay xadiidkii burayda bay u daliishadeen culimada qaar laakiin dacfi baa ku jira walow xaafid ibn xajar fii buluq lmaraam waa xasan uu ku leeyahay nabigu wuxuu ka reebay wuxuu yihi man xabasa alcinaba ayaama alqiطaafi xataa yabiicahu miman yatakidhu khamra faqad taqaxama الnaara calىa basiirati ninkii midhaha cinabka soo baxay meel dhiga ee kaydiya si uu uga gado qof khamri ka dhigaya naar buu si cad qofkaa u galay adu maadan ka dhigin cinabkan inaad beecisa oo ku banaan tahay laakiin qof khamri ka dhigaya kuma banaanad ogta lianna waa min baabi alicaanati cala albaili wey ilahay wuxu hi watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan intaasoo dhan marka la isku daro mas'aladan iyo wixii shabaha lama ogolo walidalika culimadana xataa waxay ha muslimiinta dhexdooda baycu silaaxi fii waqti lfitnati xaraamu marka fitna taagantoo la qalanayo de waxaa loo gadanaya hub waxaa loo gataa isqalashada in qayb laga noqdo ma banaana niman tuuga ah oo wax soo dhacaya dhac xaaraan oo gaadiid ay ku doontaan wa kusoo dhacaan daydaaya gaadigaya ma ka kirayn karaa maya min baab alicaanati cala lbaili laakiin hadday wax soo dhacaynin isticmaal shaksia waad ka kirayn kartaa wixii wasiila ila laga dhiganayo uu kaalmaynteed ma fain adina sayidu sayidkii hadduu idna licabdihi addoonkiisii albaaliqi qaangaarka ah fi tijaarati ganacsigii buu idnoo dukaanka iyuu yidhi alaabta gad tasarafa wuu tasarufayaa bixasabi idni hadba inta qaabka loogu ogolaaday wixii uu fasax u haystay xuduuddeeda uu beycin karaa walaa yajuusu masa banaana liaxadin qofna mucaamalatu cabdin adoon inuu la mucaamalo wax ka iibsado wax ka iibiyo ilaa an yaclama inuu og yahay anna sayidahu sayidkiisii adina lahu inuu idnay bibayinatin markhaati baa la hayaa aw biqowli sayidi isagii baaba kuu yihi anaa u fasaxay caddayn bay u baahan tahay caddayn haddii loo haya ninkan idan iyo fasax loo siiye waa baaliq caaqile uu tasarufi karaa walaa yuqbalu fiihi la aqbali maayo qowl cabdi de waa dacwa naftiisa uu manfaca iyo makaam iyo makaano usoo jiidayo wlcabdu adoonku laa yamliku shay-an waxba ma yeelan karo wain mallakahu sayidu sayidkiisuba ha siiye hadduu yihahdo xoolahan qaaday milkin maayo anta wamaaluka lisayidika wey sayidkaagaa idin wadaale almamluku laa yamliku shay-an nin laleeyahay waxma yeelan karaba intaasi waxbaan ka boodi ilaa an yaclama ana sayidahu adina lahu waan soo akriya inuu og yahay sayidkiisi inuu idno bibayinatin buu ku ogaaday markhaati baad haysaa aw biqawli sayidi isaga waad ka maqashay isagaa sheegtay laakiin loo aqbali maayo intaas waa qayb qeyb a ah shuruudii arkaantu ay lahayd caaqidooyinkana waa laguu sheegay mabiicdiina quyuud baa lagugu xiray laakiin shuruuteedu way laaban tahay weli oo fasal dhan baa mabiicda shuruuda shuruudeeda looga hadli doonaa waida caqada albaycu beyci hadduu xirmo oo ijaabkii iyo qabuulkii ay dhacaan caaqideynkiina ahal ay u yihiin tasarufkii habata waxaa sugnaanaya likullin mid kasta oo min albaayici ninka wax iibinayay alaabta iibinayaa walmushtari kan iibsanaya khiyaaru lmajlisi goobta khiyaarkeediibay yeelanayaan maa lam yatafaraqaa intaanay kala tegin aw yakhtaaraa ama aanay dooranin alimdaaa beeci sidaa inay kus ku socodsiiyaan jamiican wada jir aw yafsakahu axaduhumaa ama midkood unan fasakin wuxuu leeyahy bikhiyaaru lmajlis beecu khiyaaraad buu leeyahy dadka marka wax la kala iibsado khiyaaraad bay leeyihin khiyaaraadku waa dhowr nooc mid waa khiyaar majlis waa ku halkan kaga hadlayo midna waa khiyaaru shari oo waa faqrada ku xigtee soo socota midna waa khiyaaru caybi waxa la yihaahdo wixii ceeb kusoo baxday ceebi waa ninkeedaa oo iyadana aan u tegi doono nooc afraadoo waxaa jira la yihaahdo khiyaaru lgabni khiyaar khayaamo iyo hoosgelis baa soo baxday maanaa wixii la garta ceebu kuma soo bixin laakiin musuq baa soo cadaaday oo fuqahadu isku hayaan akarkana shaaficiyadu aynan ictibaarinin abaabtooda lagu tegi doonaa insha allahu tacaala kan waa khiyaarulmajliski marka khiyaarulmajliska buyuucda iyo cuquudda oo dhan buu ka dhexeeya nas nusuus cadcadna waa leeyahay oo nagula albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa wa jamiican labada wax kala gadanaysa khiyaar bay leeyihiin inta ay wada joogaan yaanay kala tegin hadday kala tagaan beeciina sidaa ku noqdo wax shardi ana aan la kala xiranin beeca waa dhamaaday beecaasi sidaa hadday ku kala tagaan waa dhamaaday allahuma beec mucallaqa oo mashruuda inuu lahaa oo shuruudiisii labada dhinac midi ka bixi waayo maahano kan kala fasal xaqu yeesho laakiin caqdigu tamma haddii la kala tago haddii daata loo wada joogana kala tagu waa daata ahaan in loo kala tago haddaan daata loo wada jooginoo hadal lagu wada joogayna waa hadalkii inuu kala go-o hadalkii inuu kala go-o wey haddii telefoon wax lagu kala iibsanayay in khadka la dhigo hadduu mid kasu sugooyana hadduu raba kasa u gooyo cabdillahi bn camr waa kii lahaa qofka markaa wax ka gato si uusan iiga ceshanin baa waxooga intaan ka dhaqaaqon soo jiiray baan u iman jiray kas buuga dhaqaaqay soo maa kana kas buu telefoonka ugeeyey maxaaba kala duwana khiyaarkaa maxaa baabi'in kara laba mid majliskii la wada joogay khiyaarkaa laba mid buu ku baabi'i karaa in beyci lagu kala baxo oo laga kala noqdo la fasakho oo yufsakhu xadduhuba u yihahdo iyo iyo beeci iyagu inay doortaan ay ku heshiiyaan aan beeca saaha ah inoo noqdo khiyaarkana aan ka tanaasulno waayahay hadday yidhaahdaan xaq bay lahaayeen xaqoodii way ka tanaazuleen labaduba ama midkood baa ka tanaasulay kii ka tanaasulay buu raaca ama labadaba haday ka tanaasulaan uu raacay walidaalika xadiidka cabdillahi bn cumar wuxuu ahaa albayicaani kul waaxidi minhmaa bاlkhiyaari calىa صaaxibihi maa lam yatafarqa ilaa bayc اlkhiyaari bayc khiyaarka maahan bayc khiyaar waxaa looga jeedaa waan kala iibsanay walaaniyo khiyaarmajlis baan leedahay ana khiyaarmajlis baan leedahay majliskan inaan sii wada joogno hawlo kalaa inaga isaga xihan wixii beeciina de nin badeecad gartay wixiisi suuq u yaalaaye taarufaan iyo xuquuq kalaa qoorta usii gelaysa beyc khiyaarkeeni khiyaarkeeni aan soo afjarno iyo waaya kaasaa beyc khiyaar la yihahdaa inay ka tanaasulaan khiyaar majliski hadday go-aansadaan beyc khiyaar inay ka dhigaan oy khiyaarumajliski ka tanaasulaanna u dhamaanaya waa xaqoodii ay ka tanaasuleen hadday fasakaanna waa dhamaanaya haddii kale laba maalmood hadday intaa wada socdaan oyna kala tegin khiyaaru majliskii waa jiraan halkan aan ka wada safarnay waxbaan kala iibsanay waabaan israacnay safar baan wada galnay gaari baan wada qaadanay hoteel baan wada degnay maba inaa isfaaruqinba maantao dhan baan sii soconnay caawoo dhanna qol baasaa wada hurudnay laba sariiroo midkeenna mid kale kama bixin oo kama tegin weli khiyaarulmajliskii waa jiraa markay saa u waan kala dhaqaaqnay hadha waan isku soo noqona haddaan rabne khiyaaruljlis waa dhamaaday khiyaaru sharigii haddaba walikulli mid kasta oo min albaayici walmushtari labadooda kamida wuxuu xaq u leeyahay sharط khiyaari khiyaar inuu shariya fi beyci beyca alaaثata ayaamin saddex maalmood famaa duunahaa wixii ka sokeeya oo lahumaa labadooduba ay xihanayaan shardiga aw axaduhumaa midkood khiyaarka hadday labadooda xirtaanna labadoodaba wuu jiraya hadduu midkood shardi iyo khiyaar xirtana koodii xirtay buu jiraya amaa khiyaaru shardiga inuu jiro oo khiyaar hadday shardistaan ay leeyihiin xaq waa mid sugano oo dalaa-il badan leh waxaa kamida idaa baayacta faqul laa khilaafa nin baa ganacsadu ahaan jiray weligii nin beec mushtari iyo tijaaro ku jiru ahaa nin weyna waayeeluu noqday waxbaa si ka yar noqday meeshaa loogu yimaadaayo si unba wax loogu sheegaayo gab waa loo gambiyaa caruurtiisiina waa joogaan way soo dacweeyeen nabiga kusoo dacway sal slam waay lahayd dukani sibaxa ka noqdae ka jooji beeca nabigu u yimid nabigaa u yeeray rasuulka ilaahi intaasaan ku soo jiray ganacsi kama maarmi kara ma dayn kara de waan qabatimay inaan dukaanka dhex fadhiisto wax beeciye mooye inaan wax gada way xibiye mooye maba joogi karaba waa arka nabigu wuxuu yidhi abicta idaa baayacta faqul laa khilaala da qof wax ka gadanayso ooy yaan laskhiyaanina wax laisu qarinine haddaad saa tiraahdo iyo khiyaano soo baxdo khiyaar baa leedahay beec waa laga noqon karaa ooy yaan laskhiyaani khiyaarulabni bay jamhuurta fuqahaad u daliishadeen fuqahada kale shaaficiyadu laakin qismu khiyaari shari bay xadiidkaa geliyeen oo shardiga xirtay wayay dhaheen ilaa idaa kaana alcaqdu caqdigi iyo beecuba inuu yahay mima yaxrumu fiihi wuxuu xaaraan yahay atafaruqu in la tago qabla alqabdi isagoon la kala guddoomin allaahuma beecani inuu yahay wax fadhigaa in lagu kala dhamaysta mooyeen aan loo kala tegi karin kamaa fi ribaa wasalami buyuucu ribaa wasalami wayna iman doonaane waa goobtaa in lagu kala baxo wey oo beec uusan gadaal ka jiidmin kuwaasoo kale khiyaaru shari ma geli karo buyuucda kale khiyaaru shari galaa waidaa kaana alkhiyaaru hadduu yahay lilbaayici waxda ninka alaabta iibiyey keligii baa khiyaar shardistay falmabiicu alaabta la kala iibsaday fii zamani lkhiyaari xilliga khiyaarka milku isagaa iskale alaabtiisi ninkii mushtariga ahaa ee wax iibsanaya wax khiyaara ma shardisanin muddana ma qabsanin adigoo alaabta iibinayey baa muddo qabsaday muddadaa weli alaabti milkigaagay ku jirtaa mushtarigu ma tasarufi karo haddii aad tasaruftood cid kale ka iibiso macnaheedu waad ka noqotay caqdigii hore waad fasakday wey waidaa kaana limushtari waxda hadduu mushtariga keliya leeyahay ninkii wax iibsanayey baa khiyaarka xirtay baayicu ma xiranin falmabiicu waxaa la kala iibsanayaa fii zamani lkhiyaari milkuhu milku lmushtari wey baayicu kuma tasarufi karo mushtariguna hadduu ku tasarufo sii galo macnaheedu khiyaarkiisii uu ka tanaasulay wey wain kaana lahuma labadu hadday khiyaar xirteen falmilku fiihi mawquufun meel dhexuu taagan yahay kana kuma tasarufi kara kana kuma tasarufi karo intama albaycu hadduu dhamaystir mid kana ma laha an leeyahay kana ma laha intama albaycu hadduu dhamaystirmo tabayana waxaa dib ka cadaan annahu kaana inuu ahaa milkan lilmushtari buu ahaa wain fusika albaycu haddii la fasakana tabayana waxaa cadaan annahu kaana inuu ahaa milka albaayici baayic inuu lahaabaa cadaan maa samaratu tawqiifi laba labadaba way leedahay neeftan hadduu neef xoolaa ah yahay ilaalintiisa iyo nafaqadiisa yaa lagu leeyahay saddexda maalmood yaa wax siinoo ilaalin kow ninkii khiyaarka lahaa baa ilaalinaya ninkii khiyaarka xirtay ay xagga milkigiisa jirtay baa ilaalinaya muddada hadduu ilmo yaa iska leh labadooda hadduu mid khiyaar xirtay ninkii xirtay baa iska leh hadduu halaagsama yuu ka dhintaa ninkii khiyaalka xirtay baa iskale haddii ay labaduba lahaayeenna baayca xoog badan oo asalkii milkiyada caynta buu yeelanayaa asalkiibaa xoogeynaya mushtariguna tamanka asalkiisuu milkigeeda yeelanaya intaa kadib wuxuu yihi lilmabiici mabiicdu shuruuun shuruud bay leedahay waa dheeryahay kan halkaas caaw isaga daynaynaa maadaama mabiicda shuruudeedu ay dheer tahay meelaha u badan ee khalalka beeceenu ka galan iyada ay tahay caaw halkaasaan isaga dayn allah subxaanaka allah bixamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa ilayk marka laba su-aaloodoo isu far-eg baa qof xoolihii haysta aanse soo xajin maalkiina dhammaado muxuu mudan qofkaas caasi aatima weeye hadduu xajihi karay oo waktigii faradkii uusan gudan kadibna uu faqiiro xajkiina daynun fii dimatii wey gaalada ka ganacsada magacyada allah ma laga iibsan karaa haa inaad ka iibisood meel karaama geysaa ka roon intuu isagu warwaday ihaanadiisa ataa samayn karta laakiin kuma qasbani kalaba de dad baa ka iibsanaye waay waxay u sameeyeenba inay suuq leedahay ogyihiin haddayna ogyihiin ina suuq lahayn mayna sameeyeen lakin hadda hadda waa waraamay isaga magaci ilaahay buu meel kasta la marayaa milkiilaha shirkadda shaqo uusan ogeyn ma bixin karnaa sadaqo uusan ogeyn ninka shirkadda le milkiilaha sadaqo uusan ogeyn ma bixin karaa haddiise uu diido ma dembi baa bixinteeda haatan dambaha ah hadduu yidhahda shilin igama bixin kartidna ma bixin kartid shilin ay xoolaha isaga iskale haddii uusan diidinna maxaad bixin kartaa maa jaraa bihi lcurf wixii suuqani caadiga ah miskiinka shilinka la siiya hadday suuqa caadi ka tahay uusan kaana reebin shilinkaa waad siin kartaa laakiin wax weyn oo suuqa caadi waa in la bixiyo ma bixin kartid ya hmm. ah, kitaabada iyo qoraalku iijaab iyo qabuul ma galaan fi lmadhabi waa kinaaya qaybta kinaayaadkay galaan oo kitaabadu sideedaba cindafaheed fi lmadhab ma noqoto sariix fuqaraa tayo badan baa qaba sariix inay noqoto alfaada la qoray ku xidhan tahay alfaada alfaadi sari hadii la qorana waa sariix haddii alfaad kinaaya la qorana waa kinaaya fuqahada qaar baa saa qaba lakin shaaficiyada kitaaba niyay u baahan tahay wax kastoo niye u baahdayna wuxuu u baahanya waa k kinaaya marka beeci waa ku asaxayaa lakin waa min jinsi kinaayaat ka soaan soo hadlay sumakenyada lamanay bayculmucaaaat markaan ka hadlay sumaket baa timid beeci waa ku qoran yahay waa dhiibtay sookan ka hadlay ma i qaacidat madhab ma asaxayo beec laakin jamhuur ahlilcilmi waa asaxaya mutaakiriinta shaaficiyadu baabu daruuraat bay qaar ku baneeyeen ay ka ogolaadeen iyo curfiga wax lamida lakin cinda fi madhab ma asaxayo ficilku ma asaxo naam ay subana la amd